alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jiray waxaynu ku guda jiray qisadii ku saabsanayd ghaswatu uxud allah waxau yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin walaa tahinuu yacnii gaalada ha ka baqina ama ha ka daciifina dagaalkaa gaalada la dagaalamaysaan walaa taxzanuu ha murugooninoo ha tiiraanyoonnina waxa idin haleelay ha ka tiiraanyoonnina wa antum alaclown idinka ayaa korraynaya oo gacan sarraynaaya oo noqonaya in kuntum mu'miniin ay falaa taxzanuu falaa tahinuu walaa taxzanuu walaa tahinuu ay walaa tadcufuu ha ka daciifina bimacnaa ha ka baqannina can qitaali alkufaar gaalada inaan la dirirtaan ha ka daciifinoo ha ka taag darraynina ama ha ka baqannina walaa taxzanuu ha ka murugoonnina oo ha ka calaa maa asaabakum biuxud wixii idin haleelay ghaswadii uxud gudaheeda idinku haleelay yani marka haka markaa haka tiiraanyoonina oo saxaabo badan baa lagu laayay ghaswada uxud dersi bay ahayd waxaana sababay cisyaanka yani markaa lala yimi oo bacdi muslimiinta ka mida ah amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay caasiyeen iyo iskhilaafka la iskhilaafay waynu arki doonnaa markaa aayadaha soo socdaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala darsiga dambe baynu ku arki doonnaa markaa sabab buu jab ku lahaa wa antum laclowna idinka ayaa korraynayo haalib noqonaya bilghalabati calayhim waxaa ku korraynaysaan haalib noqoshadaa ka haalib noqonaysaan oo ka raynaysaan ama ka gacan sarraynaysaan gaalada in kuntum mu'miniin haddii aa mu'miniin tihiin ha murugoonnina yacni markaa hana daciifina muminiina xaqan yani markaa muminiin dhaba haddaa tihiin yani markaa hana muruganina hana markaa hana ka markaa ka daciifina ama la yidhaahdo jawaabtu waxay noqonaysaa yani haddaa muuminiin tihiin yani halabtum waa haalib noqonaysaanoo waa markaysaa markaa calawtum calayhim ama halabtum calayhim waa ka haalib noqonaysaan oo la yidhahdo jumlada dambe ayaa daalli u ah in tansuru llaha yansurkum haddaa allah u gargaartaan oo u hiilisaan allah waa idiin gargaaraya waa idiin hiilinayaa xaqan muuminiin dhaba haddaad tihiin ay iimaanan xaqan wa jawaabuhu jawaabta shardiga laga jawaabayaa dalla calayhi majmuucu maa qablahu waxaa ku tusinayaa hadalka ka horreeya majmuuciisaa ku tusinaya oo bimacnaa jawaabu shardigu shardiga kama hormaro siday basriyiintu maraan kuufiyiintu way ogol yihiin jawaab shardigu inuu taqadumi karo laakiin qolada marka basriyiintu waxay leeyihiin yacni marka jawaabu shardi laa yataqadamu cala shardi in yamsaskum qarxun in yamsaskum hadduu idin haleelo qarxun yacni dhaawac hadduu idin haleelo in yamsaskum ay yusibkum idin haleelo biuxudin uxud idinku haleelo qarxun dhaawac idinku haleelo bifatxi ilkaafi wa dammiha qaafka kordhigiisa xaaluu ku sugan yahay wa iyo godaalkeeda uu ku sugan yahay waa laba qiraa'o kuu tilmaamaya qarxun iyo qurxun labadaba waa la akhriyey labadaba waa la akhriyey waana bimacnan jahdun min jurxin wa naxwi jahdun hadday dhibaataydna haleesho mashaqo min jurxin dhaawac ah wa naxwihi iyo wax kalaba ah faqad massa alqawma xaqiiqe ee qowmka gaaladaa waxaa taabtay oo haleelay horay uu haleelay alkufaara gaalada qarxun miluh yacnii dhaawac la mida ayaa haleelay iyo dhibaato la mida ayaa haleeshay bibedrin beder gudaheeday ku haleeshay badu waa darfiyo wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas wa tilka taasi alayaamu waa maalmaha bimacnaa waxa weeye in qoloba inay maalin gacan sarrayso ama ay guulaysato nudaawiluhaa xaalaanu gedgediyayno leexleexinayno alayaamu inaad ku khabarto oo jumlada nusarifo aad xaalaysaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan ismu ishaaraha marka laga dhigo mubtadaha in marka alayaamu la yahay waa cadfu bayaan ama bedel oo jumlada lagu khabro taa macnaheeduna waxay noqonaysaa waa tilka taasi alayaamu maalmaha ah ama ka beddelo alayaamu maalmuhu maalmaha waxaa loo jeeda ghasawaadka dhacaya oo bimacnaa qoloba maalin libaysanayso nudaawiluhaa waa leexleexinaynaa ay nusarifuhaa waxaannu leexleexinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda yowman lifirqatin wa yowman liukhraa maalinna koox baan u leexinaynaa wa yowman liukhraa maalin kalena qolo kalean u leexinaynaa liyataciduu si ay u waantoobaan waliyaclama allaahu yesu allah u ogaado cilma duhuur cilmi marka waxa weeye muuqadaa shayga inuu dhaco ah waa cilmi marka waxa weye shaygii inuu waaqic aho mawjuud yahay siuu ilaahay u ogaado horeba waa u ogaaye oo ilaahay cilmi u kordhi maaye wax walba waa ogaa waana og yahay laakiin markii hore wuxuu ogaa inay dhici doonto markii dambena wuxuu ogaanayaa markay dhacdana dee inuu markaas sidii u dhacday waa cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo culamada qaarkood waxay ka cabbiraan cilmu duhuur oo waxa weeye cilmi baa laga cabbiray waxaa se loo jeedaa yacni shaygii cilmigu ku tacalluqayay inuu muuqdo oo daahira laga tilmaamayaa saasay qaarkood u cabbiraan bacdina waxay yidhahdaan waa cilmi marka tanjiizi oo bimacnaa inuu mawjuud yahay ayuu marka ilaahay ogaanayaa markii hore shay marka macduuman jirin buu ahaa shaygan dhici doonaa laakiin ilaahay cilmigiisu wuxuu ugu tacalluqay inuu jiri doono ugu tacalluqay marka dambena wuxuu ugu tacalluqayaa siduu u ogaa inuu u jiro waana cilmi sawaabkii ciqaabka ku tacalluqaayo uu ka dhalanayo abaalmarintu ila ogaalkii ilaahay hore u sii ogaa iyadaan weli dhicin abaalmarintu kama dhalanayso abaalmarintu maxay ka dhalanaysaa marka shaygii dhacdee lala yimaado yacni khayr iyo sharba oo wixii la sameeyo baa sawaabkiiyo ciqaabka ku xidhan yahay laakiin iyadoo aanu shaygu dhicin oo weli macduum yahay tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay inuu shaygaasi jiri doono mid lagu abaalmarinayo dadkii ma aha mid lagu abaalmarinaya ma aha cilmiga sabaabkii ciqaab ku tacalluqa waa maxay waa inuu ilaahay og yahay shaygaasi inuu dhacay oo markaa yacni u og yahay taasina waxau waafaqsan yahay siduu markii hore u ogaa inuu dhici doono ayuu waafaqsan yahay waliyaclam allahu yesuu ilaahay u ogaado cilma duhuurin cilmi muuqada waxaa loo jeedaa inuu mawjuud yahay uu ogaado shaygaasi inuu dhacay oo waaqic yahay cilmi sawaabkii ciqaabka u tacalluqaayo aladiina aamanuu kuwii rumeeyey uu ogaado inay iimaankii ikhlaaskii la yimaadeen akhlasuu fii iimaanihim iimaankii inay saafi yeeleen oo ilaahay ogaado min ghayrihim ghayrkood marka uu ka ogaado bimacnaa uu ka sooco oo cilmiga tamayus baa bacdi ay ku fasirayaan sida markaysaga hadda sheikhuba hadalkiisa ka muuqata laakiin uh, macnaha aynu tilmaaniyo macnahaasi waxa weeye waa ma kala fogaa oo haddii la yidhaahdo inuu mawjuudii u ogaaday isagoo awalba hore u ogaa yacni waxaway cilmi sawaabkii ciqaab ku tacalluqaya haddii la yidhahdo wuu kala soocay oo waa kala muujiyey yacni marka macnuhu ama mu'adduhu marka waaxid buu noqonayaa laakiin cibaarada sii fiican waa ta hore weeye wayatakhida minkum shuhadaa iyo ilaahay uga yeesho minkum qayb idinka idinka mida shuhadaa'a shuhada uga yeesho yukrimahum bishahaada wuxuu ku sharfayaa shahaadadu ku sharfayaa shuhaduu ilaahay ka dooranayaa muuminiinta ou shahiidda ka yeelayaa yacni markaa taasina waa karaama weeye fadli iyo markaa ajar weynna way ku helayaan wallaahu allah laa yuxibu ma jeclaa addaalimiina addaalimiinta ma jeclaa alkaafiriina gaalada ma jecla ay yucaaqibuhum waa ciqaabayaa waa ciqaabayaa wamaa yuncimu bihi calayhim istidraajun wuxuu ilaahay ugu nicmaynayaana istidraajun waa markaa ukaadin uu kaadinaayo oo marka waxa weeye qadarqadar uu qabanayo intuu u yaro kaadiyo marka dambe yacni markaa uu si yar u qabanayo istidraajku waxa weeye waa shay istifcaal min addaraja istifcaal darajo laga keenay weeye shayga haddii jaranjarro markaysaga markaa la eego yacni jaranjarada marba daraja la koraa soo maa marka waxa weeye cid la doonaayo in la gaado makhluuqa xaggiisa marka la sheegaayo yacni si yar buu ugu dhowaanayaa markaysaa markaa qadarqadar yacni marka ayuu ugu dhowaanayaa marka waxa weeye gaaladii la ciqaabaayo dee waxa weeye waa loo seeto dheeraynaya marka hore waa la sii daynayaa waa loo kaadinayaa marka loo kaadiyo yacni mar walba marka ka dambayse waxay ku soo dhowaanayaan halaaggii bay ku soo dhowaanayaan oo hadhuubkiiba buuxsamayaan marka dambe ayaa markaa ciqaabtii qab ay ku dhacaysaa qabtii marka ay ku dhacaysaa qabtii ay ku dhacaysaa hmm. waatuu allah u yidhi sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waxaannu ka sabaansabaynaa ka qaqabanaynaa meelaynay garanaynin yacni marka ayaanu ka sabaansabaynaa oo ka qaqabanaynaa yani markaa naakhuduhum yani markaa shay-an fa shay-an ayaan u qabanayno waataa xadiiska ku soo aroortay culamada qaarkood ay taxsiiniyeen sheekh albaanina waa ka mid culamada taxsiinisaye idaa ra'ayta allaha yucti alcabda maa yuxibu wa huwa muqiimun cala macaasiihi faclam anama dalika istidraaj kama qaala sala allahu alayh wasalam haddaad ogaato ilaahay oo addoonka siinaya wuxuu jecel yahay ee nicmo ah iyo ladnaan ah oo addoonkuna ku negyaho ku sugan yahay macaasida ilaahay waxaad ogaataa taasi inay tahay istidraaj inay tahay yaa istidraaj inay tahay waxaa dhacdo dadka qaarkood iyagoo xumaan samaynaya haddana markaa nicmada adduunyo in loo sii daayo oo deeda ay isku ilaawaan oo ay qooqaan oo ay kibraan oo ay xadgudbaan oo ay duqyaankii xadgudubkii farabadsadaan mar keliya waxaa lala sugayaa in mar keliya la qabto oo ciqaabtu ku dhacdo in allaha la yumli lilaalimi xataa ida akhadahu lam yuflithu wuxuu ku fasiray mufasirku cafa allaahu canhu laa yuxibu aalimiin daalimiinta ma jecla yucaaqibuhum waa ciqaabaya laasimkii ka dhalanaayey jacayl la'aanta aanu jeclayn laasimka ka dhalanayo ciqaab ah ayuu ku fasiray laasimka lagu fasirayo way dhacdaa salafka qaarkood inay sifaadka qaar laasimka ku fasiri jireen laakiin iyagaan asalka sifada diidin oo aan nafyin asalka sifada bay laasimka sheegi jireen waayo laazimu lxaqi xaqun waxaa xaqa ka laazimaya xaq weeye shay xaqa markuu ilaahay sheego ama rasuulkiisu sheego laazimka ka dhalanayaana isaguna xaq buu noqonayaa oo ma dhici karto inuu laazimu lxaqi baatil inuu noqdo ma dhici karto yacni baatil inuu noqdo ma dhici karto iminka bacdu salaf markay leeyihiin yacni marka fa innaka biacyunina ay bimar'an minna aragti xagga iyagaad ku sugan tahay asalkii yacni markaa indhaha may nefyin laakiin ru'yadii oo ka laasimaysay sheegeen taawiil ma tahay mise ma aha waxaa la odhanayaa mar haddaynay asalka nafyin oo ayna odhan ilaahay indha ma lehee aragti baa loo jeeda aynay odhan taawiilkii la diidaya baatilkaha ma aha waxaa la odhanayaa waa xaq yacnii haa waa arkaya aragti bay ku sugan yihiin laakiin ilaahay wuxuu ku arkayaa indhihiisuu ku arkayaa indhihiisuna indhaha makhluuqaadka markaysa waxaa lama mid ahaa marka xaaladda markaa la yidhaahdo masalan yani laa yuxibu adaalimiin yacni haddii marka asalka la nafinaayo maxabada oo la odhanaayo ilaahay cidba ma jeclaadee maxabada uu ka nafiyey inuu daalimiinta jecel yahay waxaa looga jeedaa waa ciqaabayaa keliya ee xubbi ilaahay laguma sifeeyo haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa ta'wiil baatila waana sida madhabka marka yacni ashaacirada iyo maatuuryadu qabaan oo sifo maxabe la yidhaahdo ma sugaan laakiin markaa salafkii way sugayeen sifaadko yacni hadday xubbiga tahay iyo hadday raalli ahaanshaha tahay rida alrida iyo almaxabba iyo alsakhad iyo alghadab iyo sifaadka kaleba sifaat lafcaal ee ilaahay isku sifeeyey way sugayeen oo way isbaatinayeen sida sifaadka kaleba u sugeen bay u sugayeen waa yahay marka marba hadduu ilaahay yidhi wallahu laa yuxibu aldaalimiin waxaad garanaysaa cidda dulmiga ka madhan ee iyagu markaa yacni cadliga iyo ixsaanka ku sugan inuu allah jecel yaad ka garanaysaa mafhuum mukhaalafa ahaan waayo haddaanu cidba ilaahay jeclayn dee waxay noqonaysaa takhsiiska daalimiinta lagu gaar yeelay maxay tahay waxay faa'iidaynaysaa nooc tacliila muxuu u jeclaan waaye daalimiinta lidulmihim dulmigay la yimaadeen daraaddeed buu markaa u jeclaan waayey marka haddii ciddii dulmiga ka maran ee cadaalad iyo ixsaan iyo wanaag ku sugan allah waa jecelyaha ka imanaysa taasna nusuuso badan bay ku timi iyadoo la tilmaamayo ilaahay inuu muxsiniinta jecel yahay inuu tawaabiinta jecel yahay inuu mutatahiriinta jecel yahay yacni marka wahaakada markaa saas yadaa ayay markaa ugu timi marka sifada maxabada waa la sugayaa allah waa loo sugayaa allah maxabbadiisi iyo jacaylkiisuna lama mid aha jacaylka makhluuqaadka iyo qaabkiisana garan mayno sida laynoogu sheegayno u rumaynaynaa tashbiihana ka nafyinaynaa in sifada khalqiga ay la mid tahay tamaaman waa ka nafyinaynaa waliyumaxis allahu aladiina aamanuu waxay ku cadfan tahay markaa jumalkan ka horeeya waliyaclam allahu aladiina aamanuu wayatakhida minkum shuhadaa waliyumaxisa yasuu ilaahay u nadiifiyo u daahiriyo allaahu allaah aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ilaahay si uu u nadiifiyo oo dembiyada uga daahiriyo oo uga xalo yudahiruhum wuxuu ka daahirinayaa ka nadiifinayaa min adunuubi dembiyada bimaa yusiibuhum wuxuu kaga nadiifinayaa kaga daahirinayaa waxaa haleelaayo dhibaatooyin ah, oo murugo ah oo dhaawac ah oo dhib ah waxyaalahaasuu kaga nadiifinaya tamxiiskii wuxuu ku fasiray tahiir daahirin waayo dunuubtu wasakhoo kaley ka dhigan tahay dunuubtu uskagoo kaley ka dhigan tahay ama najaasoo kaley ka dhigan tahay maadaamay najaaso iyo uskaga ay ka dhigan tahay dee waxay u baahan tahay in la xalay u baahan tahay dee towbad waa lagu xalaa iyo dembiyadana waa lagu xalaa xanuunnadu waa dembi daadin masaa'ibkiiyo dhibaatooyinku waa dembi daadin dembigii baa lagu masaxaya lagu baabiinaya murugada werwarka dhibaatada yacni walbahaarka cabsida argagaxa yacni faqriga masaa'ibta kale kullu dalika waa tadhiir lidunuub waa dembiyadii oo lagu daahirnayo waa nooc jazaayo la soo qadimooo la hormariyey xumadda habeenku qabataa ama saacad ku qabataa dembi baa lagaga nadiifinaya oo lagaga daahirinaya ya yacni dunuubtii ayaa markaa lagu nadiifinayaa oo lagu daahirinaya dembiyada ay daadinayaan ashyaadaasi xataa murugadaa daadinaysa cabsidaa daadinaysa werwarkaa daadinaya argagaxa faqriga gaajada yacni markaa dhibaatooyinkao dhan dhib kastaba waa tadhiir lidunuub marka in lagu sabro masaa'ibka in lagu sabro weeyaan dembiyadana laga toobad keeno oo istikfaarka iyo toobadana la farabadsado markaynu sheegnay dunuubtu inay tahay najaase inay tahay oo nijaas ay tahay nijaasadii dee waa maraatib waxaa jirta najaasa mukhafafa waxaa jirta najaasa mughallada dembiyaduna waa saas si laeg waxaa jirta sakhaa'ir waxaa jira kabaa'ir waxaa jira akbaru alkabaa'ir ya annajaasatu almughallada waa gaalnimada weeyi inama almushrikuuna najas waa najaasadii ugu darnayd weeyi waa najaasa almughallada ya soo eygan lama odhan jirin najaasadiisu waa najaasa mughallada yacni waxa weye najaasadaasi waa mid xisiya najaasada macnawigii waa maxay waa dunuubta markaysagaa weeye oo ay ugu weyn tahay gaalnimadu oo anajaasatu lmuqallada marka ay tahay iyadu waa akbarukabaa'irkii yutahhirahum min adunuubi yumaxisa halkeedii buu dhigay marka waxay ka dhigan tahay waliyutahhirahum min adunuubi bima yusiibuhum iyo si uga daahiriyo ilaahay dembiyada waxa haleelaaya oo masaa'ib iyo dhibaatooyina uu kaga nadiifiyo oo kaga daahiriyo wayamxaqa iyo suu ilaahay u halaago yuhlika uu halaago alkaafiriina gaalada maxqigu waa halaagga iyo istiisaalka am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum amtan waynagi nidhi waa munqatico amta munqaticadaana waxaynu nidhi bal iyo hamsatulistifaam wada socdaa lagu fasiraa siday basriintu qabaan amaa kuufiyiintu waxay yidhaahdeen saddex mid bay u dhici kartaa mar labadaasoo isla socdaa lagu fasiraa bal iyo hamsatulistifaam marna hamse quraa lagu fasiraa hamsatulistifaam keliya marna bal keliyaa lagu fasiraa sidaa kuufiyiintaa qabaa amaa basiriintu waxay qabaan waxaa markaa lagu fasiraa mar laybaa labadaasoo isla socdaa lagu fasiraa bal waxay faa'iidaynaysaa intiqaal bay faa'iidaynaysaa am xasibtum bal axasibtum ka soo guurtaase ma waxaa u malayseen an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaysaan miyaa u malayseen walammaa yaclam illaahu walxaal lammaa yaclam illaahu iyada oo allah aanu ogaanin yacni aynay dhicin baa loo jeedaa ilaa hadday dhacdo wuu ogaan lahaa inay dhacdeen walammaa yaclam illaahu walxaal lammaa yaclam illaahu ilaahay aanu ogaanin lam yaclam illaahu lamaadii wuxuu kugu fasiray lam oo waxay ka siman yihiin yacni markaa nafyiga iyo jasmiga iyo qalbigaba way ka siman yihiin intaba waxyaalana waa ku kala duwan yihiin marka lamaadu tawaquc bay faa'iidaynaysaayo shaygu weli ma dhicin laakiin inuu dhaco ayaa markaysagaa la filayaa yacni waa shay markaa weli aan dhicin laakiin dhici doona baa lamaada loo isticmaalaa laakiin ilaa wakhtiga la joogo ma dhicin nafyigu wuxuu istimraarayaa ilaa xilligaas markaas lo odhanayo hadalkaa walamaa yaclam illaahu walxaal lamaa yaclam illaahu iyadoo aanu allaah ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday ee minkum idinka idinka mid ahaaday cilma duhuur cilmi muuqada aanu ogaanin oo bimacnaa waxa weeye jihaadkii inuu ka dhacay aanu allah ku ogaanin oo waxaa laga tilmaamayaa cilmu duhuuro waxaa loo jeedaa yacni marka cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqayo iyadaanu ilaahay ogaan bimacnaa shaygu inuu mawjuud yaho dhacay aanu weli ku ogaan ha ogaado inuu dhici dooneen bimacnaa aan weli dhicin baa laga tilmaamaya ilaa hadduu dhici lahaa wuu ogaan lahaa inuu dhacay wa yaclam asaabiriin maca an yaclama asaabiriina lala qabo kuwa sabraayana inuu markaa ogaado lala qabo waawgu waawul maciya yahay maca an yaclama macnuhu u dhacaayo waawulmaciya waxay ka cabbiraan waawu sarfi bay ka cabiraan qolada kuufiyiintu basriyiintuna waawulmaciyay ka cabbiraan waayo yacni marka waxay tilmaamaysaa labada arrin oo isla jira taasina weliba weheliso wa yaclamu asaabiriina iyo saabiriinta inuu ogaado lala qabo fi shadaa'idi shadaa'idda kuwa ku sabraaya inuu ogaadana lala qabo taasina markaa ay ku laran tahay labadaas isla socoto bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa ma waxaa u malaynaysaan inaad janno gelaysaan iyadoo aydaan jihaad iyo sabir toonna aydaan la imanin oo allah aanu idinku ogaanin inaad la timaadeen ilaa haddaad la iman lahaydeen wuu idinku ogaan lahaa inaad la timaadeene ha u malaynina sidaas laabudda min ibtilaa waxaa lagama maarmaana imtixaan inuu dhacayo oo laydin imtixaanayo adduunyadana marka horeba waxaa loo abuuray laynoo keenayna si laynoo imtixaano aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala geeridii nolosha ilaahay muxuu abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu markaa u abuuray muxuu inagu imtixaanayaa yacnii awaamirta iyo nawaahid iyo takaaliiftu inagu imtixaanayaa ma la imanaynaa oo allah iyo rasuulkiisa ma ateecaynaa mise waa caasinaynaa masaa'ibta ma ku sabraynaa iyo qadarrada yacni mise kuma sabrayno taasaa laynagu eegayaa nicamka ma ku shukri naqaynaa mise kuma shukri naqayno taasaa la eegayaa abaalmarintii markaa taasay ka dhalanaysa marka adduunyada waxaa laynoo keenay ibtilaa iyo imtixaan ciddii imtixaankaa ku baastaa ayaa liibaanaysaa ciddii imtixaankaa ku dhacdaana waa halaagsamaysaa yaa inta adduunyada la joogo waa wakhtigii imtixaanka la gelayey wey imtixaankaasi waa imtixaan yacnii ruuxu ku celceshanayo oo arrinku qaldaba la odhanaayo markaysagaa sax waad qaladayeen dawru haani dawru haalis raabic yacni boqol intaasoo goor baa lagu celinaya inta noloshu ku jirto xaalatul qarqara aanu gaadhin dowradku waa u furan yihin dawru haani bay kaaga dhammaatay maaha hal mar marka lagugu celiyo khalaas wixii ka dambeeya waad dhacday lagu odhan maayo yaa dee waxaa ka dhigan towbadda ayaa ka dhigan markaad dambaabtaba waxaa kuu furan dariiqii towbadda kuu furan laakiin aminta imtixaanku waxay ku eg tahay yacni xaalat alkharqara wixii ka horreeya weeye hadday naftu dhuunta soo gaadho dowr dambo lagu siinayaa ma jiro khalaas waa kaa dhammaatay yacni xaaladda caynkaas haddii la gaadho yacni wax dambe ruuxa markaa towbad laga aqbalayaa ma jirto in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir marka waxaa loo baahan yahay yacni intaa in laga faa'iidaysto fursadda ayaa loo baahan yahe oo lagu dadaalo sidii waxa ruuxa ka qaldamay uu u sixi lahaa ya imtixaan haddii lagu siiye ka warrama lagu yidhaha guriga kaga soo shaqee oo weliba yacni waxaad garan weyda cid weydii oo meeshaad qaladay markaysa markaas soo saxo oo hadhow wakhtigaasuu la kaalay iyadoo wuxuu kuu seexan yahay maxaad dareemi lahaydeen yacni markaa adduunyada imtixaankaasaa laynoo keenay yacni markaa wakhtiga markaa imtixaankaasina waxa weeye waa cumrigoo dhan walaqad kuntum tamannawna almowta min qabli an talqawh allah wuxuu yidhi walaqad kuntum allah baan ku dhaartayee laqad kuntum xaqiiqee waxaa ahaydeen markii hore tamanawna almawta ay tatamannawna almawta geerida qaar jeclaysanayoo tamaniyaya ayaa ahaydeen waxaa geerida jeclaysanayseen oo tamaniyayseen min qabli an talqawhu intaydaan geerida la kulmin ka hor ama min qabli an talqawhu intaydaan cadowga la kulmin ka hor faqad ra'aytumuuhu xaqiiqee waa aragteen geeridii oo sababteedii baa aragteen sababtii geerida in la arkaana waxay ka dhigan tahay kaannahu in geeridii la arkay wa antum tanduruun waxaa aragteen walxaal antum idinku tanduruuna a eegaysaan waa markaa u fiirsanaysaan ayaa aragteen wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul wamaa muxammadun muxammed ma ahaan sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulun rasuul mooye yacni wax kale ma aha malakna ma aha ilaah iyo rabbina ma aha waa rasuul waa ergey la soo diray weeyo allah soo diray rasuulkaasoo qad khalat xaqiiqe ay tagtay jumladani sifo waxay ka tahay rasuulka min qablihi isaga hortii ay tageen oo ay geeriyoodeen oo dhinteen alrusulu rasuulladii ay dhinteen oo tageen afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum miyaa geddoomaysaan oo laabmaysaan calaa acqaabikum cidhbihiinna miyaa dib uga laabanaysaanoo xaaladdii xumayda aad ku sugnaan jirteene gaalnimada ahayd miyaad dib ugu noqonaysaan maxalka istifaamku ku dhacayaa inqalabtum weeyi waxa istifaamku ku dhacayaa maaha dhimashada iyo dilitaanka maaha afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum miyaa laabmaysaan oo geddoomaysaan calaa acqaabikum cidhbihiinna miyaa dib ugu laabmaysaanoo gaalnimadii dib ugu noqonaysaan waman yanqalib ku kastoo geddooma ama markaa laabma calaa caqibayhi cidhbihiisa dib ugu laabmo oo gaalnimadii dib ugu noqdaa falan yadura allaaha shay'a ilaahay waxba yeeli maayo isagunbaa naftiisa dhibay waa halaagsamayaa allahna waxba yeeli maayo wa sayajzi allaahu shaakiriin allah waa abaal marinayaa oo waa ajar siinayaa ashaakiriina kuwa shukri naqaayaa ayuu ajar siinayaa oo sawaabinayaa wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illaahi kitaaban mu'ajala wamaa kaana linafsi nafna uma suuragal aha an tamuuta inay dhimato xaal axwaasha ka mida ilaa biidni illaahi xaalay idanka ilaahay iyo amarka ilaahay ee qadariga ah ay ku lammaan tahay mooyaane xaalad kale inay dhimataa uma suuragal aha idniga waxaa loo jeedaa idnigii qadariga ahaa baa loo jeedaa kitaaba muajala yacni kataba allaahu ilaahay waa qoray daalika kaas ama almowta geerida kitaaban qoraal buu qoray kitaaban waa masdar marka ficilkii baa loo qadarayaa maaddadiisa ahaa kataba allaahu daalika kitaaban kitaabanna waa masdar ilaahay waa qoray kaasoo geerida ah kitaaban qoraal buu qoray qoraalkaasoo mu'ajalan la wakhtiyeeyey waa ajalaysan yaho waa wakhtiyaysan yahay wakhtigaa waxna lagu dari maayo waxna laga dhibi maayo ziyaadiyo nuqsaan midna kama imanayso yaa haddii ka adduunyada ugu xoolaha badan uu maalkiisoo dhan ku bixiyo si waxa weeye loogu kordhiyo sekenno loogu daro sekenno hadda daqiiqad maaha saacad maaha daqiiqad maaha sekenna si loogu daro markaysagaa cimrigiisa looguma daraayo waman yuridu sawaaba adunyaa nu'tihi minha waman yurid ku kastoo doono sawaaba dunyaa abaalmarinta adduunyo bimacnaa wanaagga adduunyo in lagu abaalmariyo doona nu'tihi minhaa wax ka mida waa siinaynaa ma hadduu ilaahay doonuu siinayaa waman yurid ku kastoo doona sawaaba alaakhirati abaalmarinta aakhiro iyo ajarka aakhiro doona nu'tihi minhaa wax ka midaanu siinaynaa wa shaakiriin waa markaa abaal marinaynaa kuwa shukri naqana waa abaal marinaynaa allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniintu markii hore inay markaa jihaadka jeclaayeen oo ay markaa waxa weeye ghaswatu bedri markii ay dhacday dabadeed dee waxaa jiray mu'miniin badan oo ka maqnaa duulaankii iyo jihaadkii beder dadkii beder ka qayb galay ee mu'miniinta ahaana fadli aad u weyn iyo ajar aad u weyn bay heleen yaa oo saxaabada reer beder ahi way ka fadli badan yihiin saxaabada aan markaa beder ka qayb gelin wamaa yudriika ana allaha qad italaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum waa kii xadiiskii ku soo aroortay saxiixa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa ku ogaysiiyey cumarow inuu ilaahay reer bedar daalacday oo eegay yacnii markaa il raxmadeed buu ku eegay markaasuu yidhi camal fala waan idin dembi dhaafay wixii dembiya idinka eh, hore idinka dhacay icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum marka reer beder way fadli badan yihiinoo saxaabada beder ka qayb gashay way ka fadli badan yihiin saxaabada kale iyagoo reer baderna ay sii kale fadli badan yihiin marka mu'miniin badan baa waxay tamaniyayeen oo jeclaysteen jihaad markaa inuu yimaado soo xaadiro oo ay marka waxaweye dagaalka ka qayb galaan si fadligaas oo kale ay u helaan ama fadli ku dhow ay helaan marka waxay tamaniyayeen jihaadka geeridaa tamaniyayseen yacni marka waxaa loo jeedaa shahaadadii baa tamaniyayseen oo jeclaydeen ama sababtii shahaadada keensanaysoo jihaadka iyo dagaalkaabaa markaa tamaniyeyseen markii dambena waxaa aragteen sababtii marka waxa weeye keensanaysay waa aragteen oo dagaalka ah ayaa aragteen macnuhu wuxuu dhacayaa maxaa marka waxa weeye haddaba uga yaacdeenoo yacni u cararteen yacni saxaabo badan baa maalintii uxud yacni markaa cararay markaa dabeedna iyadoo ilaahay ka cafiyey un arki doonnoo aayadda uu ilaahay ku cafinaayo cafwigooda aynu arki doonno yacni waxaa lagu canaananayaa yacni cararka markaysaga ay ka carareen iyagoo markii hore tamaniyey marka horena e cadowga lala kulminna tamannigu ma fiicna in la tamaniyaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa tatamannaw liqaa'a alcaduw fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu yacni nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cadowga inaad la kulantaan marka hore ha tamanniyina oo ha jeclaysanina haddaad la kulantaanna sugnaada ama sabra laakiin marka hore ha tamaniyuna ha jeclaysanina waayo dee waxa weeye dagaalka ama jihaadkii waxa weeye waa imtixaano waa ibtilaa imtixaan aanu ogayn qofku inuu ku baasi doono inuu tamanniyo jeclaysta ma aha yani rubama markaysagaa dee inuu imtixaankaas yacni ku simbiriirixdo ay dhici karto saas aawadeed marka hore yaanu tamaniin laakiin marka uu ku yimaado waa inuu marka waxa sugnaadaa oo sabraa ilaahayna caafiyada waa inuu ka baryaa caafiyada waa inuu allah ka baryaa sabaadka iyo sugnaanshahana waa inuu allah weydiistaa hadda maaragtaa waxay culammada qaar ku ducaysan jireen allaahumma laa tabtaliina waida btalaytana fasabbirna ilaahu marka hore hana imtixaanin imtixaanka waxay u jeedaan mid khaasa ilaa imtixaanka caamkaa khalqi o dhan baa ku wada jire imtixaan gaara ayuu markaa ka tilmaamaya waida btalaytana fa sabirna haddaadna imtixaantana ilaahu sabirka nagu arsaaq una sabirsiiyo qaar sabrahaya yacni naga yeel qaar sabraayo imtixaankii ku sabrahaya ilaahu naga yeel saas yadaabay markaa odhan jireen aayadda kale ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul yahay rasuulladii kale ka horreeyeyna ay tageen yacni qaar la dilay iyo qaar geeriyoodayba yacni haalibkii rasuullada saasaa ku dhacday inkastay jirto rasuullada qaarkood oo aan markaa weli dhiman oo iyaga la qaaday oo ciisa bnu maryam dee waa la rafciyo oo samaawaadkaa la qabadsiiyo samadu ku nool yahay aakhiru zamaankana waa soo degayaa weli geeridu uma iman laakiin way u iman doontaa isagana marka waxa weeye qad khalad yacni intuba waa ku rumoobaysaa kii la dilay kii geeriyooday kii la qaaday intaba yaa ama la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa inta dhimatay iyo inta geeriyooto waa haalibkii waa xaalad naadira cidda la qaaday idriisna culammada qaarkood waxay ku fasireen wa rafacnaahu makaanan caliya inuu markaysagaa isagana waxaweye jasadkiisii iyo ruuxdiisii oo isla socotaa isagana in la qaaday inkastoo tafsiir kalena jiroo odhanaya rifcada waxaa laga tilmaamaya rifcatulmansila xagga mansilada iyo derajada ayaa la korraysiiyey yacni saa loo fasiray calaa kulli xaal haalibkii rasuulladu waxay u qaybsanaayeen wax la dilay iyo wax markaa yacnii geeriyooday ayay u qaybsanaayeen marka maadaama rasuulladii horeba sidaasi ay ahaayeen rasuulullaahi muxamed sala allahu alayhi wasalam isaguna wuxuu u bandhigan yahay dee tegitaanka rasuulladii horeba tageen isaguna inuu tago lama dilaayo oo ilaahay baa u ballanqaaday eh, inuu markaa ilaalinayo oo uu dilka ilaalinayo wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa dhowraya oo kaa ilaalinayo ballanqaadka caynkaasa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam haystay intii ka horraysay aayaddaa suuratulmaa'ida intaynay soo degin nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood baa ilaalin jiray oo gaadh buu markaysagaa lahaa yacni markaa marar badan la ilaalinaayo markii waxa weeye aayaddaasi soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi iska orda ilaahay baa ilaalinaye ilaahay baa ilaalinaye iska orda marka wax markaa ilaalin la yidhaahdo laguma samayn jirin waxay ka mid tahay mucjizaadka nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid tahay waayo dee ruuxu hadduu been sheegaayo naftiisa miyuu been u sheegayaa isagoo markaa cadow badan leh oo khatar marka isagaa badan ka baqaya oo dad fara badan ay ku taamayaan oo cadow u ahi ay ku taamayaan dilkiisa kuwaasoo markaa qaar dhow oo markaa meel dhow jooga ama madiinaba la jooga iyo qaar ka fog intaba lahaa inuu markaa haddana yidhaahdo waxba ha ilaalinina ilaahay baa ilaalinaye yacni waxa weeye arrinka noocaasi waxaan run ahayn ma noqonayo qofku yacni cid kale been ha uu u sheego yacni shakhsiga markaa yani markaas shakhsi laga hadlaayo yacni marka waxa weye naftiisa inuu been u sheegaa ma ma dhici karto marka taasi waxay caddaynaysaa inay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ay ka mid tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu run sheegaayey dalaa'isha caddaynaysaa oo dadka markaa aan rumaysnayn u caddaynaysay ka mid tahay sidii bayna u dhacdo ilaahay waa ilaaliyey ya yacni waxa waxaway ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ayay ka mid tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni hadduu markaa dhinto iyo ah, ama la dilaba ma gaalnimaa ku noqonaysaan munaafiqiinta qaarkood baa yidhi baa li muxamed waa la dila de haddii mar muxamed la dilay iskaga noqda diinkiinnii iyo gaalnimadii iyo markaa wixii aa caabudi jirteen dib ugu laabta dee macno loogu laabtaa meesha ma taallo haddayba dhici lahayd wax keensanaya in lagu laabtaa meesha ma yaallo waayo nebiyadii horeba waa dhinteen oo waa geeriyoodeen qaarkoodna waa la dilay haddana diinkoodii baaqi buu ahaayoo atbaacdoodii markaysagaa kamay tegin markaa diinkoodii kamay tegin ee way ku camalfalayeen macna markaa looga tagaayo markaa diinkii nebi maxamed lagu soo rogay looga tagaana meesha ma taallo dee muxamed ma ahayn macbuud la caabudaya ma ahaynoo isagu ilaah ma ahayn yaa marka dee dhimashada u dhintaa dee ma faa'iidaynayso macbuudkii inaanu jirin saas aawadeed markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday yacni musiibo weyn baa dee dhacday saxaabadii waa argagaxeen jahawareer baa dhacay musiibadu hadday aad u qaro weyn tahayna wareerka way iska leedahay wareerka way iska leedahay saxaabada qaarkood marka waxay ahay nebigu maba dhiman ma geeriyoon bay yidhaahdeen cumar waxaa buu yidhi markaysaga cidda tidhaahda nebigu waa dhintay muxamed waa dhintay cidda tidhaahdaa yacni markaa seeftaasaan markaysaga kurka kaga jarayaa buui yaa abubakar waa maqnaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday waa maqnaa beer buu ku maqnaa uu markaa lahaa dabeedna waa soo noqday dadkii oo sidaa isugu markaa waxa weeye jahwareersan buu soo noqday lama hadlinoo iyaga waxbama weydiin waa dhaafay gurigii markaa nebigu u yaallay calayhi salaatu wasalaam oo ah gurigii markaa caaisha ina abibakar ayuu markaa galay markuu galay buu markaa isagu hubsaday oo marada ka qaaday markaa wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna markuu wejigiisii ka qaaday marada ayuu isla markiiba wuxuu gartay inuu markaa dhintay ayuu gartay dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhunkaday halkaa labada indhood u dhaxaysa ayuu ka dhunkaday sujuudda ah halkaa markuu ka dhunkaday ayuu wuxuu yidhi markiisa ilaahay waa kaa badbaadiyey laba goor inaad markaa geeriyooto waxaa loo jeedaa laba geeriyoodoo ka dambaysa geeridii hore ee markaysaa markaa nolosha ka horraysay ka dambaysa buu ka tilmaamayaa ama geeridii ilaahay kuu qoray waad dhimatay buu markaysa markaa uu yidhi yacni marka waxa weeye dabeedna waa ka soo baxay khudbad buu markaa bilaabay yacni khudbaddii markuu yacni markaa furfurtay oo markaa bilaabay ayaa cumar oo halkan ka dhaaranayaana aamusay dadkiina waa wada aamuseen halkii buu khudbadeeyey wuxuu idhi ayuha annaas man kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maat waman kaana yacbud allaha fa ina allaha xayun laa yamuut yacnii dadow kii muxamed caabudayow muxammed waa dhintay kii allaha caabudayowna allah waa nool yahay mana dhimanaayo dabeedna wuxuu akhriyey aayaddan wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum aayado kalena waa jiraan innaka mayitun wa innahum mayituun in allah ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam adigu waad dhiman doontaa oo waad geeriyoon doontaa yaguna waa geeriyoon doonaan waa dhiman doonaan waatay gaaladu yidhaahdeen natarabbasu bihi rayba almanuun geeridaan la sugaynaa bay yidhahdeen yacani muxammed ma laha inamay yidhaahdeen yacni hablo keliya ayuunbuu leeyahay marka hadduu dhinto mabda'ii uu waday iyo diinkii uu waday cidi halkii kama sii qaadaysay u qabeen marka sidaas aawadeed mabda'iisuna waa la dhiman doonaabay islahaayeen marka geeridaan la sugaynaa la baxnaynaa bay yidhahdeen taasaa ilaahay ku yidhi yacni iyaguna waa dhimanayaan adiguna waad dhimanaysaa iyaguna waa dhimanayaan yacni iyaguma markaa waari maayaan geeridu waa ka simantihiin halkaasaa waxa weeye la xaqiiqsaday oo saxaabadii dhammaan ay garteen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday oo dhintay waxaana laga qaataa eh, abubakar inuu ahaa aclamu saxaaba saxaabada ka ugu cilmiga badan yacni inuu ahaa ayaa laga qaataa waxay markaa saxaabadu marka ay yidhaahdeen aayaddan waxaad mooddaa inaanan horeba u akhriyin baad mooddaa yacni markaasay aayaddii ku celceliyeen yacni markaa saxaabadii saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ku ijmaaceenoo isku waafaqeen nebigu inuu geeriyoodoo dhintay bay isku waafaqeen noloshii adduunyo noloshii uu noolaa ma noolaa haddii la yidhahdo sababta axaadiista ku soo aroortay qaarkood in nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey alambiyaa'u axyaa'un fii qubuurihim yusalluun nebiyadu xabaalahooday ku nool yihiin oo ku tukanayaan maxaa laga jawaabayaa jawaabtu waxay tahay xadiiska iyadoo ay jirto culammadu inay sixadiisa isku khilaafeen haddii la maro culammada quweyse ee saxiixisay oo uu sheekh albaaniba ka mid yahay culammada quweynaysa inkastoo culammo kale daciifiyeen markaynu ku soconno inuu saxiix yahay nolosha uu sheegayaa waa xayaatun barsakhiya waa noloshii barsakhiga ahayd ee noloshii dunyawiga ahayd ma aha nolosha barsakhiga ahina nebiyada mid ku gaara ma aha iyaday jirto nolosha nebiyadu inay ugu kamaal badan tahay iyaday jirto shuhaadaduba waa nool yihiin oo xabaalahooday ku nool yihiin mu'miniinta kale laftoodu waa nool yihiin laakiin waxa weeye noloshii lafteedii baa kala kamaal badan ta nebiyadu waa ugu kamaal badantao ugu dhammaystiran badan tahay waa ugu kamaal badan tahay iyadoo marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyada kaleba yani yani khaalibkooda arwaaxdoodii la qabtay oo ay geeriyoodeen ayaa haddana arwaaxdoodiina ay tahay markaa mid eh, aclaa cilliyiin ku sugan ayaa haddana ku tacalluqdaa ajsaadoodii yacni markaa xabaalaha ku sugnaa ku tacalluqdaa oo markaa dabeedna markaasaa ay ku tukanayaan oo waxa weeye salaad yacni markaa ay macaansanayaan oo ku raaxaysanayaan ay la imanayaan waana soo aroortay muuminiinta laftoodu inay taa lafteeda la imanayaan yacnii qofka muuminka ahi xadiiska ibnu xibbaan uu soo wariyey laftiisu wuxuu sheegayaa isaga laftiisu inuu xabaashiisa ku tukanaayo xabaashiisa inuu ku tukanaayo ibnu xibbaan baa ku soo wariyey saxiixiisa culamada qaarkoodna waa markaysaa waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahen waa xadiis xasana ibnu xibbaanna waaba saxiixiyey marka bacdi kalena way xasan weeye bay yidhaahdeen xadiiskaa laftiisuna wuxuu tilmaamayaa qofka muuminka marka xabaasha la dhigo oo labada malka ay u yimaadaan oo su'aalaha ay weydiiyaan ou su'aalihii ka jawaabo hadalka xaqa ah lagu sugo ayaa dabeedna wuxuu yidhaahdaa qofka muuminkii dacnii usallii iddaaya haddaba aan tukadee iddaaya aan tukadee buu yidhaahdaa marka calaa kulli xaal nolosha barsakhiga ahi ma diidayso geerida diidi mayso iyadoo markaa nebiyadii laynoo sheegay inay xabaalahooda ku nool yihiin ayaa haddana ilaahay uu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun markaasaa haddana saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam ku ijmaaceen in markaysa markaa uu nebigu geeriyooday oo abubakar ku khudbadeeyey oo cid dambe saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna aynay jirin yacni ayuha annaas man kaana yacbudu muxammadan fa inna muxammadan qad maat yacni dabeedna sidaa lagu kulmay dabeedna sida meydka loo diyaariyaa loo diyaariyey oo la maydhay oo la kanfay oo lagu tukaday oo dabeedna markaa la duugay oo la aasay yacni saas yadaa lagu xabaalay yacni markaa sidaa yacni lagu xabaalay yacni xaaladdii adduunya markii hore uu joogay ee uu marka waxa weeye dadka kale xukumaayey ee uu markaa sharciga faafinayey ee masaa'isha la weydiinaya uu ka jawaabayo kullu daalika markaysaga markaa hadda mid jirta ma aha yacni mid jirta ma aha saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam masaa'il bay isku qabteen iyadoo aan nebiga weli la duugin oo la aasin ayay xataa masaa'il isku khilaafeen may odhan nebiga aan su'aallo aan u tagno yacni waxa weeye jasadkiisii waa yaallaa yaa weli lama duugin oo lama aasin yacni may odhan marka isagaynu markaa su'aasha weydiinaynaa oo saxaabadu sidaa waa ka fiqi badnaayeen dadka qaarkood halka marka ay leeyihiin yani wax alla wixii ishkaal gala nebigaan weydiiye calayhi salaatu wasalaam oo isagaa iga jawaaba shaydaan baa kadiyey oo markaa waxa weeye markaa dagay markaasuu isleeyahay nebigii baa kuu jawaabaya ayuu isleeyahay waatuu cumar tamaniyey oo yidhi yacni waxaan jeclaan lahaa saddex mas'alo nebiga inaan weydiin lahaa baan jeclaan lahaa kalaaladaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd waxa weeye markaa ashyaa ribada ka mid ah ka mid ahayd saddex umuurood buu wuxuu tamaniyey inuu nebiga su-aali lahaa markii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada nebigu way ka fiqi badnaayeen oo waa ka aqoon badnaayeen inay marka waxaweeye is yidhaahdaan yacni nebigu isagoo geeriyooday ayuu marka masaa'isha idinka jawaabayaa oo deed markaysa markaa aa weydiinaysaan yacni marka halka dadka qaarkood laga sheego ay yidhaahdaan wax alla wax kastaba nebiguunbaaba su'aalaa qaarkood ay yidhaahdeen markaysa markaa dee arladu wareegaayo anigoo soo jeedaa baan arkaa isagoo soconaya markaasoo dabeedna markaysaa masaa'isha yacni iga jawaabaya mid xadiis la weydiiyey markaasuu suga suga nebigaan su'aalayaa mid kale ayaa markaysaa marka isagoo xadiis sheegaya ayuu yidhi nebiga ku dultaagan wuxuu leeyahay markaa waxawan yani xadiiskaa ma odhan dadka kale ma arkayaan wuxuu sheegayo yaa shaydaanku waxaa laynoo sheegay riyada ayaanu isu soo ekaysiin karin yacni markaa iska dhigi karin markaa rasuulkii laakiin soo jeedkii laynoma ballanqaadintaas laa yatamasalu shaytaanu bi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqa laa yatamasalu shaytaanu bi laa yatashabbahu bi laa yatamasalu bi yacni waxay ku saabsan tahay riyaday ku saabsan tahay riyada ayay ku saabsan tahay dad baa shaydaanku kediyey oo marka waxa weeye yacni mooday ciddii marka isugu sheegtay inuu rasuulkii yahayba iyagoo soo jeedaa yacni isugu sheegtay inuu rasuulkii yahayba inuu yahay u qaatay daadna markaa marba geestuu doono shaydaanku u jeediyey allah waxauu yidhi walaqad kuntum tamannawna almowta min qabli an talqawh walaqad kuntum ay wallaahi laqad kuntum xaqiiqee waxaa ahaydeen tamannawna ay tatamannawna qaar jeclaystoo tamaniyaa ahaydeen fiihi xadfu ixda taa'ayni fi alasl waxaa ku sugan labadii taa'ood midkood in la xadfay yacni marka asal ahaan labada taa'ood ahaa yacni in mid la xadfay yani markaa ayaa ku sugan wa tatamanawna ayaa asalku ahaa fil asli saasuu ahaa dabeedna markaa waxa weeye yacni markaa labadii to'ood baa midkood la gooye waana qiyaasi oo luqada carbeed waa arrin lagu yaqaano ya wama bitaa'in ibtudii qad yuqtasar fiihi calaa taa tabayanu lcibar maata ibnu maalik odhanay wixii laba to'ood lagu bilaabo waxaa dhacda in lagu gaabsado halta oo ta kale la xadfoo ya katabayanu lcibar tatabayanu lcibar ayay u dhacaysaa macnuhu halkanna waa saas min qabli an talqawhu intaydaan la kulmin ka hor geerida intaydaan la kulmin bimacnaa sababteedaa loo jeedaa yacni intaydaan la kulmin ka hor baad tamanniyeyseen ama cadowga intaydaan la kulmin cadowgana yaan la soo sheeginbe laakiin siyaaqaa laga garanaya maadaama dagaal laga warramaayey oo geeri la sheegay yacni waxaa laga garanayaa in cadow markaysaa lala kulmayaa meesha jiro labada weji waxa fiican marka geerida in loo celiyo oo muraadkuna u dhacayo sababta geerida min qabli an talqawhu intaydaan la kulmin ka hor xaysu qultum goortaad tidhahdeen layta lanaa yowman ka yowmi badrin alla muu noo sugnaado maalin maalintii beder la mida layta waxa weeyaan waa xarfu tamanni linanaala si aan u gaadhno maa naala shuhadaa'u waxay shahaadadiisu gaadheen shahaadadii beder ee shahiidnimo qaatay waxay gaadheen oo kale si aan u gaadhno maalin maalintii beder la midii may noo sugnaato faqad ra'aytumuuhu xaqiiqee waa aragteen yacnii geeridii damiirka haadu geeridu u noqonaya waxaan loo jeedaa sababteedii baa loo jeedaa ile geerida lafteeda la arki maaye sababta geeridaa la arkayaa faqad ra'aytumuuhu xaqiiqee waa aragteen yacni markaa eh, ra'aytum almowta geeridii baa aragteen waxaa loo jeeda ay sababahu sababtii geerida aragteen mowt waa mudakar mowt hmm. waa mudakar markaa sidaasuu sabab ahaa ma odhanay sababahu buu yidhi almowtu mudakarun walxayaatu mu'anasa yacni mowtkuna waa mudakar walxayaatu mu'anasa xayaataduna waa dhadig weeye hmm. sababahu sababtii geerida arkeen alxarba dagaalka waa sababtii buu fasirayaa alxarbaa dagaalkiiba aragteen oo sababtii geerida waxaa laga bedelayaa sababahu wa antum tanduruun waxaa aragteen walxaal antum idinku tanduruuna aa yacni arkaysaan oo indhaqabtaan ay busaraa'u qaar arkaayo indhaqaba aa tihiin oo tata'ammaluuna alxaala xaalka u fiirsanaya kayfa hiya sidee bay tahay faliman hazamtum maxaa haddaba u jabteen oo goobtii uga cararteen wa nazala fii haziimatihim waxaa ku soo degay shabkoodii ay jabeen yacni markaa saxaabadu ay markaa yacni goobtii ka carareen in badanoo ka midi lammaa ushiica markii la faafiyey anna anabiya sala allahu alayh wasalama qad qutil in nabiga calayhi salaatu wasalaam la dilay markii la faafiyey oo dee waxaa faafiyey ibnu qami'a ninkii la odhan jiray laftiisu wuu faafiyey markii dambena shaytaankii baa ku dhawaaqay oo la qayliyey ibnu qami'a yacni wuxuu markaa ahaa nin yacni markaa gaaladii ka mida oo nebiga doonay inuu dilo oo dhagax weyn iyo ku soo tuuray nebigana adigu markaa waxbuu gaadhsiiyey yacni markaa dhaawac buu gaadhsiiyey saxaabi baa markaysa marka waxaan yani markaa isu dhigay dadna saxaabigu markaysa wax ku dhuftay saxaabigu markaysagaa dilay isagoo moodaya inuu markaysa waxaa nebiga dilay calayhi salaatu wasalaam markaasuu noqday oo qayliye uu yidhi markaysaa muxamed waan dilay kadibna markii dambe shaytaankiibaaba qayliyey af labadii intuu yeedhay yacnii markaa yidhi inna muxammadan qad qutil cod dheer buu ku yeedhay maxamed waa la dilay halkaasaa saxaabada qaarkood niyad jab ku dhacay wa qaala lahum almunaafiquuna waxay ku yidhaahdeen munaafiqiintii saxaabada waxay ku yidhaahdeen in kaana qutila farjicuu ilaa diinikum mar haddii muxamed la dilay diintiinni u noqda yacnii gaalnimadii dib ugu noqdaa macno loogu noqdaana meesha ma taal waayo muxamed markaysaga ilaah la caabudo ma ahayn maadaama aanu ilaah ahayn dee geerida kama caaggana waa bashar buu ahaa rasuul ah oo la soo diray oo ilaahay karaameeyoo sharfay dee sida rasuulladii kaleba ay u tageen buu u tegayey kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walibana geeriday dhadhaminaysaa haakada wamaa muxammadun muxammed ma ahaan ilaa rasuula rasuul mooyaane wax kale ma ahan ilaah iyo rabbi iyo malag toonna maaha rasuulkaasoo qad khalat xaqiiqii ay tagtay min qablihi isaga horti alrusul oo rasuulladii ay tageen qaar la dilo iyo qaar geeriyoodayba waa qaalibkii rasuulladu saasay u tageen ciisa bnu maryam isaga waa la rafciyey afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo ka hayrihi sida markaa khayrkii oo rasuullada ka midaba ama loo dilay ama ay u dhinteen inqalabtum miyaa laabmaysaan calaa acqaabikum cidhbihiinna miyaa dib uga laabmaysaan rajactum ila alkufri gaalnimada miyaa ku noqonaysaan waljumlatu alakhiiratu jumlada dambe oo inqalabtum calaa acqaabikum maxallu listifhaam alinkaariy istifaamka inkaariga ah yacni waxa weeye meeshuu ku dhacaya weeye wuxuu munsabi istifaamku ku yahay inqalabtum calaa acqaabikum ma cidhbihiinna ka laabmaysaan ha ka laabmin cidhbihinna ay maa kaana macbuudan fatarjicuu macbuud la caabudo ma ahayn muxamed oo deedaa ka laabataan cidhbihiinna marka horeba wuxuu ahaa caabid ilaahay caabudaaya oo addoon ilaahay ah oo rasuula buu ahaa caabidun lilaah buu ahaa macbuud ma ahayn marka macno looga laabtaa diinka ma jirto fatarjicuu deed noqotaan waman yanqalib ku kastoo gedooma ama laabta calaa caqibayhi labadiisa cidhbood dib uga laabta waxaa loo jeeda gaalnimadii ku noqda falan yadura allaha shaya ilaahay waxba dhibi maayo oo wax dhiba ilaahay ma gaadhsiinaayo wa innamaa yaduru nafsa naftiisunbuu dhibayaa wasayajzi illaahu ilaahay wuxuu abaal marinayaa sawaabinayaa ashaakiriina kuwa shukri naqaya nicamahu nicmooyinkiisa ka shukri naqaya wuxuu ku abaalmarinaya bisabaati sugnaanshaha ay ku sugnaadaan diinka ku sugnaadaan buu ku abaalmarinaya oo la yidhaahdo sawaabkii jazaagii baa ku dhacaya sabaadka marka waxay noqonaysaa calaa haada sayajzi inay ku tacalluqayso weji labaad waa in la yidhaahdo maya sayajzi bay ku tacalluqaysaa ee ba'daa sababiyaha mar kalena la odhanayaa marka hore ba'daa tacdiyaa haddii la yidhahdo wuxuu ku abaalmarinayaa inay diinka ku sugnaadaan haddii he ba'daa sababiyana waxay noqonaysaa bisababi sabaatihim sugnaanshahooda daraaddeed buu ilaahay yacni shaakiriinta u jazaynayaa oo uu abaalmarinaya waxaa fiican wejiga hore wuxuu ku abaalmarinayaa bisabaati sugnaansha ay ku sugnaadaan calaa diinihim diinkooda ku sugnaadaan oo diinkii ilaahay ah wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidn illaah wamaa kaana linafsin nafna uma suuragal aha an tamuuta inay dhimato xaal axwaasha ka mida ilaa biidni illaahi xaalay idanka ilaahay ku lammaan tahay mooyaane yani xaal kale inay dhimataa uma suuragal aha ay biqadaa'ihi qadaaga ilaahay iyo qadarkiis yani xalay ku lamaanta idniga ilaahay loo tiiriyo oo loo idaafeeya mar wuxuu noqdaa idni sharci marna wuxuu noqdaa idni qadari marka idniga qadarigaa loo jeedaa waa idankii ilaahayee qadariga aha kitaaban muajala kitaaban ay kataba allahu dalika kitaaban ilaahay taas qoraal buu qoray geerida qoraal buu qoray masdarun kitaaban waa masdar wa kataba yaktubu katban wa kitaaban wa kitaabatan waa masaadir dhammaanteed katban waa masdar waana masdar qiyaasi ah qiyaasu masdar mucadda kitaaban waa masdar samaaci ah kitaabatan saas kitaaban wakhtiyada qaarkood waa loo isticmaala macna aan master ahayn oo kitaabka in looga jeedo almaktubu fiihi ka wax lagu qoro macnahana waa loo isticmaala lakiin halka loogama jeedo kitaaban ay kataba allaahu daalika kaasoo geeridaa ilaahay wuxuu qoray kitaaban ay katban qoraal buu qoray qoraalkaasoo mu'ajalan la wakhtiyeeyey oo wakhtigaa aan waxna lagu darayn waxna laga dhimayn mu'aqatan muwajalan iyo mu'ajalan waa isku macna mu'aqatan iyo muwaqatan laa yataqadamu walaa yataakharu oo aan hor marayn dibna u dhacay faida jaaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun faliman hazamtum maxaa u jabteen oo bimacnaa u cararteen walhaziimatu laa tadfacu lmowt yacnii haziimada ama jabkuna geerida ma daafacayo ma baajinayo wsabaatu laa yaqtacu alxayaa wasabaatu laa yaqtacu alxayaah yacni sugnaanshuhuna nolosha goyn maayo waman yurid bicamalihi ku kastoo camalkiisa la doonaa sawaaba adunyaa abaalmarinta adduunyo jazaa'ahu minha nu'tihi minhaa wax ka mida ayaanu siinaynaa maa qusima lahu wixii loo qaybiyaannu siinaynaa walaa xadan lahu fi laakhira aakhira dheefkuma kuma leh nu'tiihi minha waa mutlaq itlaaqa waa la qayday waxaa lagu qayday mashii'ada ilaahay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriidu aayaddaasaa muqayada ah aayaddan iyo aayadaha kale la midka ahi waa mutlaqa weeye marka intu yani marka ilaahay wuu siinayaa hadduu doonuu siinay qadarkuu doonaanu ka siinay walaa xada lahu fi laakhira yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad wax dheefa aakhira kuma le waman yurid hawaaba alaakhirati nu'tihi minha waman yurid ku kastoo doona sawaaba alaakhirati sawaabka aakhiro iyo ajarka aakhiro nuutiihi minha wax ka mida ayaanu siinaynaa ay min sawaabiha sawaabkeeda iyo ajarkeeda wax ka mid midaanu siinaynaa nu'tihi iyo nu'tih waa la akhriyey labadaba marka waana bimacnan marna damiirkii waxa weeye marka eh, haadii yani markaa hawsilihi yani waxa weeye damiirkii marna waa waa la ishbaaciyey marna waa la reebay wa sanajzi shaakiriin waa abaal marinaynaa kuwa markaa shukri naqa waa abaal marinaynaabu allah yidhi allah wuxuu yidhi wa ka'yin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kasiirun famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illahi wamaa dacufuu wama stakaanuu wa ka'yin min nabiyin in badan oo nebi ah qaatala waxa dagaalamay macahu nebiga la jirkiisa ribbiyuuna kooxa badan iyo jamaacaad badan baa dagaalamay ama ribbiyuuna qaar rabbi loo nisbeeyey ayaa markaa dagaalamay oo kasiirun fara badan mansuubun ilaa rabbi aw mansuubun ilaa ribba famaa wahanuu may daciifinoo may baqin limaa asaabahum wixii haleelay daraaddeed yacni umay baqin oo dagaalkii iyo jihaadkii kamay baqin fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa ku haleelay wamaa dacufuu kamay markaa taag oo kamay daciifin kamay baqan kamanay daciifin wama stakaanuu cadowgana isumay dulloobin wallaahu allah yuxibbu waa jecel yahay alsaabiriina kuwa sabra sabraayuu jecel yahay wamaa kaana qawlahum odhaahdoodu may ahaanin ilaa an qaaluu ay ilaa qawluhum odrhodkoodii ay yidhaahdeen mooyaane marka isimkii kaana waa la dambaysiiyey khabarkiina waa la qadimay marka an qaaluu masdarka munsabiga ah ee laga dhalaalinayo antiyo ficilka ka dambeeya ayaa markaa noqonaya isimkii kaana ilaa qawluhum baa macnuhu dhacaya wamaa kaana qawlahum odhaahdoodu may ahaanin ilaa an qaaluu odhodkay yidhaahdeen mooyaane rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf annaga dunuubanaa dembiyadayada dembiyadayada noo dhaaf wa israafanaa ku xadgudubkayaga noo dhaaf iyo loofarkaannu ku loofarayno fii amrinaa umuurahayaga oo tacaddi iyo israaf aannu kula imanayno wa habbit ilaahayow sug aqdaamana addimadayada ama gommadaha yagana sug wansurnaa ilaahu noo hili oo noo gargaar cala alqawmi alkaafiriina duulka gaaladaa ilaahu nooga hili annaga nasriga iyo guushana sii yagana bimacnaa jebi fa aataahum allaahu ilaahay wuxuu siiyey aataa waa bimacnaa actaa sawaab addunyaa sawaabka adduunya iyo ajarka adduunye ayuu siiyey oo nasriga iyo haniimada ah iyo furka iyo cadowgooda in la jebiye wa xusna sawaabi alaakhira iyo abaalmarinta aakhiro teeda wanaagsan buu siiyey oo yacni markaa janno iyo makfiro iyo markaa ziyaado kale in markaa la siiya ma ah wallahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay jacalana allahu min almuxsiniin allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk